الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا محمد رسول الله wakhtigan aynu joogno markii ay muslimiintu tamar gabeen ee dunida ay saydareeyeen ama ay gacantooda gashay cid aan ilaah rasuul toona rumaysnayn hadday dhaqaalo tahay iyo hadday siyaasad tahay iyo hadday caskari iyo xoog tahay ay gacantooda gashay ayaa waxaa ka bilaabmay markii muslimka dagaal iyo layn iyo wax kasta oo kale lagula kacay hadda inay marayso muqadasaadkooda waaweyn inay qoraan jaraa'idka aan macnaa badan lahayn ee sukhriyada loogu talagalay jaridadda hadda la leeyahay nebigay wax ka sheegtay calayhi salaatu wasalaam maaha jaridad cilmiya ama fikriya ama haqaafiya waa jariidad kuwan majaajileeye ah ee loo isticmaalo comediga iyo in dadka lagu jees jeeso xad bay soo gaadhay markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu noqdo cidda lagu jees-jeesayo darsigan markaa caawa waxaan ku tala galay inaan tilmaamo oo qura nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sida uu muslimka uu u qiimeeyey ama rabbi kitaabkiisa ugu qiimeeyey iyo basharka inta waxgaradka ahi waan xataa markaa rasuulnimo u aaminsanayn sida ay u qiimeeyeen bini aadamka xagguu ka jooga marka qof bini aadama lagu qiimeeyo waaxid min albashar haddaad u rumaysato inuu yahay qiime intee leeg buu bashariyada ku leeyahay kuwa aan rumaysnayni ka diin ahaan siday u arkaan taasi waxay muujin kartaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisa iyo maqaamka uu taagan yahay ugu horeyn waxaan leenahay haddii cadamo iyo weyni la rabo miqyaaskeeda koowaad waa doorashada rabbi uu wax doorto ilaahay intuu khalqigu isagu abuuray oo dhan eego fardi ka mida inuu ka dhex doorto oo uu u doorto inuu mu'ahal u yahay inuu u cuntamo in loo dhibo risaalada bashariyada uu rabbi kula xidhiidhayo idan rusushu iyo ambiyadu waa safwat alkhalq waa hormoodka bini aadamka aadamahoo dhan ilaahay markuu eegay dadku ka doortay ee uu u doortay inay bashariyada hormood u noqdaan dadka lagu dayan karo inay noqdaan ama hoggaamin kara ayay rusushu yihiin saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa og meesha uu risaaladiisa dhigayo iyo ciddu rasuulnimada u dooranayo ilahay wuxuu leeyahy allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas ina allaha samiicun basiir ilaahay isagaa ka doortay rusul malaa'igta dhexdooda ciduu waxyigiisa u dhiibo jibriil basharka dhexdiisana ilaahay rusul buu ka doortaa inta ilaahay rusul badan qur-aanka soo tiriyeyba waxaa la leeyahy wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin baa ilaahay yidhi asmaa'i rusul inta laysdaba dhigay ayaa ilahay wuxuu leeyay wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin dhammaantood waxaanu ka fadli yeelay waxaanu ka kor yeelay caalamka intiisa kale baa ilaahay ku tilmaamaya walidaalik nebi maxamed ilaahay markuu sifeynayay wuxuu ku sifeeyey muxamadun rasuulullah taasaa ammaan ugu filan in ilaahay abuurtay ee khalqigoo dhan garanayay ee waxay galaan iyo waxay gudaanba garanayay uu ku tilmaamay inuu yahay moxamed calayhi salaatu wasalaam alle ergeygiisii ama rasuulkiisii kii rabbi soo dirtay inuu yahay laqad manna allah ilaahay qur-aanku wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay nicmadii ilaahay uu ku manaystay dadka mu'miniinta ah sidaa awgeed waxaan leenahay basharkii aadam uu dhalay rusushu waa hormoodkii ilaahay ka doortay ee loo doortay inay bashariyada ama bini aadamka hagto oo dulumaadka ama madowga intay ka hagto inay nuurka geyso haddaba waxay waxa le wuxuu yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rusushaa xaguu kaga jiraa bini aadam oo dhan ilaahay ka doortay innaga muxuu inaga mudan yahay bashariyada inta wax aqoonta ee wax baadha iyo maraakis ilcilm xaguu ka jooga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaishu ama rusushu doorashada ilaahay uu rusul doortay laba shay bay wada tilmaamaysaa dhanna waa tashriif iyo maamuus dhanna waa takliif dhan waa maamuus oo rabbaa maamuusay dhanna waa takliif oo culays baa la saaray ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu leeyahay in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnnabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay wuxuu ammaan ka gaadhsiiye uu leeyahy ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku salliyaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay salligiisu waa ammaan waa hanaa cinda almalaa'ikati almuqarabiin baa ilaahay ammaanta nebi maxamed u sheega madxi bini aadamku madxiguu jecelyihi ilaahay wuxuu tilmaamayaa ammaanta nebi maxamed rabbigii baa sheegay malaa'igtuna way u ducaysaa haddaba haddaa idinku muminiintihiin baa ilaahay leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu markii warkaa laynoo sheegay nebi maxamed maqaamkuu leeyay calayhi salaatu wasalaam markii laynoo sheegay ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahay haddaba idinku haddaa mu'miniintihin salluu calayhi wasallimuu tasliima nabiyullaahi maxamed axaadiista laga warinayana wuxuu tilmaamayaa ana sayidu waladi aadam inuu yahay sayidka odayga waayeelka waxgaradka aqoon-yahanka aadam intuu dhalay oo dhan inuu nebi moxamed yahay calayhi isalaatu wasalaam xadiidka saxiixa imaamu axmed uu soo aroorinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey ee alisra walmicraaj oo ilaahay leeyahay aayaadka iyaga waaweyn baanu soo tusaynaa oo inta maka laga kaxeeyey beyt ilmaqdis la geeyey beyt ilmaqdis laga qaaday asamaawaat alculaa la qabadsiiyey meelaan basharba gaadhin weligii iyadoo la maamuusayo ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka laga warinaya wuxuu tilmaamayaa maka ilaa iyo beyt ilmaqdis waxuu raacay nebigu buraaq ha la yidhaahdo wixii uu fuule buraaqa la yidhaahdo alburaaq ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa ku adkaatay nebigu sidii uu fuulayey dabeetana jibriil baa la hadlo wuxuu yidhi maa yaxmiluka calaa haada neefkanuu nebigu fuulay maxaa kugu xambaaraya inaad saan yeesho fa wallaahi maa rakibaka axadun qatu akramu cala allahi minhu jibriil baa dhaaranaya wuxuu leeya ilaahay baan ku dhaartaye nebi maxamed cid alle agtiisa kaga sharaf badan oo abid ku fuushay ma jirta buu u tilmaamaya farfada caraqaa buu xadiidku tilmaamaya buraaqadii dhidid bay hoortay ama shubantay maxallu shaahidku waxa weeyaan inuu jibriil ku dhaaranayo cid nebi maxamed ka fadli badan oo fuushay inaanay jirin ammaan nebiga calayhi salaatu wasalaam la ammaano waxaa ku filan qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu caqli iyo ra'yi toosan leeyahay maa dalla saaxibukum wamaa qawa dalaalka waxaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen cadamu lihtidaa ila ariiqi lmusil adoo garan waaya jidka ku gaadhsiinaya qasdigaaga riwaayadana waxaa la yidhaahdaa fasaadu ra'yi aragti xumida ra'yi liidashada ilaahay wuxuu leeyahay maa dalla saaxibukum wamaa qawa labada midna kuma sifoobo ilahay wuxuu ku tilmaamayaa araggiisu inuu khayr qabay maa zaaqa albasar wamaa taqa ma iilanin daymadiisu baa la yidhi mana xadgudbin waxaa ilaahay ku tilmaamayaa nebiga laabtiisa inuu ilaahay waasiciyey alam nashrax laka sadrak waxaa ilaahay ku tilmaamayaa qalbigiisu inaanu beenta aqoonin maa kadaba alfu'aadu maa ra'a waxaa ilaahay ku tilmaamayaa magac iyo maamuus in rabbi siiyey warafacnaa laka dikrak xuskaagaan kor yeellay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxa ilaahay uu ku tilmaamayaa aqoontiisu aqoon khata iyo sawaab aqbasho inaanay ahayn ee inay ahayd aqoon absoluut ah saxa ah saa daraaddeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamayaa callamahu shadiid lquwa malakul jibriil inuu aqoontan u keenay dhaqankiisaa ilaahay ammaano wuxuu leeyahy wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaqtii u fiicnayd oo dhan baad leeday sidaa ogeed nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis saxiixa ku tilmaamaya in ilaahay subxaana wa tacaala khaliil uu ka dhigtay waxaasoo dhammi waxa ay sheegayaan booska ama maqaamka ilaahay siiyey nebigiisa min bayni rusul markaynu eegno ambiyada dhexdooda siduu ku yahay qur-aanku wuxuu soo aroorinayaa ambiyadu baryooyin ay ilaahay baryayeen wuxuu kaloo la soo aroorinayaa qur-aanku baryadaasi nebigu isagoo aan weli baryin inaa la siiyey isaga maalan nebiyullaahi ibraahim ilaahay buu baryo wuxuu leeyahy walaa tukhzinii yowma yubcasuun ilaa wahay hoojinni maalinta dadka la soo saarayo nebi maxamedna ilaahay wuxuu leeyay yowma laa yuqzi illaahu nabiya yowma laa yuqzi illaahu annabiya khaliilu ibraahim markii dabka lagu turay wuxuu yidhi xasbiya allah ilaahay baa igu filan oo rabbuu bariyo weydiisanaya ilaahayna wuxuu nabigiisa ku leeyay yaa ayuha nabiyu xasbuka allah baa ilaahay ku yidhi nabiyullaahi ibraahim ilaahay buu baryayaa wuxuu leeya ilaahow ku magac fiican ka taga oo dadka dambe ay khayr ku magac hayaan iga dhig ijcal lii lisaana sidqin fi laakhariin ilaahay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya warafacnaa laka dikrak nebi ibraahim ilaahay buu baryayaa wuxuu leeya wajunubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaah aniga iyo intaan dhalayba inaan sanam caabudna naga fogeen ilahayna nabigiisa wuxuu ku leeyay inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyt ilaahay wuxuu doonayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inta ahlu beytkiisa inuu rijsiga arijsu min alawthaan inuu rabbi ka fogeeyo qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi muuse oo ilaahay baryaya oo leh ishrax lii sadri oo leh yasir lii amri oo leh uxlul cuqdata min lisaani oo leh wacajiltu ilayka rabbi litardaa waa nebi muuse ilaahay nebiyullaahi moxamed halkuu ka bariyey muuse ee uu yidhi ishrax lii sadrii alam nashrax laka sadrak baa ilaahay yidhi miyaanan adiga laabtaada waasicinba halkuu lahaa yasir lii amrii muuse ilaahay wuxuu leeyay wanuyasiruka lilyusra ta fudud baanu adiga kuu fudaydinayna halkuu nebi muuse leeyahy uxlul cuqdata min lisaani fainamaa yasarnaahu bilisaanik baa ilaahay nebi moxamed ku tilmaamay halkuu nebi muuse uu leeyahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaahay wuxuu leeyahy lacallaka tardaa idan nebi muuse iyo nebi ibraahim nebi ibraahim waa abulambiyaa wa afdal alambiyaai bacda muxamed calayhi salaatu wasalaam wa bacda ibraahim afdalhum wa muusa ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya inuu ka fadli badan yahy walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd weeyaan ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala waa kala tafdiilay walidaalik buu imaam ilbuusari gabayaagii albuusari waa nin gabayaaya gabay aada u qurux badan buu leeyo furdaha la yidhaahdo gabaygu meelo fool xuno uu la yaro taraarayna waa ku jirtaa laakiin intiisa badani intiisa badanee aad bay u qurux badantahy ou nabiga calayhi salaatu wasalaam ku ammaanayo meelaha uu nabiga ammaanta fiican ku tilmaamaya waxaa ka mid ah famablag alcilmi fiihi anahu bashar wa khayru khalqi illahi kullihim buu leeyahy famablagu lcilmi fiihi anahu basharu nabiguu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa bini aadam horta laakiin bini aadam oo dhan marka la ysku daro waa ka u khayr badan xagga rabbinimada gaadhi maayo waa bashar basharku ka mid yihi laakiin bini aadam marka la ysku daro isaga u fadli badan buu tilmaamaya idan ayuha alaxiba aakhirana waxaa la tilmaamayaa liwaa'i lxamdi inuu isagu sido ambiyadu markay nafsi nafsi tidhaahdo ee shafaacada la dalbo ee nebi waliba yidhaahdo aniga marbaa wax si noqdeene cid kale raaca inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam liwaaulxamdi isagu qaadi doono arrimahaasoo dhamme waxay tilmaamayaan fadliga nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika ba axad alculamaa alxasan ibnu lfadl ba wuxuu leeyahay laba isim oo asmaa ullahi iyo cid kale qur-aanku isuma raacin nebi maxamed mooyaane ilaahay naftiisa wuxuu ku tilmaamaya in allaha binnaasi lara'uufu raxiim nabiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa bilmu'miniina ra'uufu raxiim ilaahay waa binnaas dad oo dhan ayuu ra'uufu raxiim u yahay laakiin nabiga waxaa lagu soo koobay calayhi salaatu wasalaam bilmu'miniina ra'uufu raxiim nabiyullaahi moxamed wuxuu akhriyay qur-aanka markuu akhriyey ayuu arkay ambiyadii oo ilaahay baryaysa nebi ibraahim oo leh rabbi inahuna adlalna kahiira min annaasi faman tabicanii fainahu minii iyo nebi ciise oo leh in tucadibhum fainahum cibaaduk markaasuu nebiguna ilaahay beriyay isagoo leh allaahuma ummatii ummatii ummatii isagoo leh oo ooyaya jibriil baa ilaahay usoo diray xadiisku saxiixu muslim kugu yaala waxaa la yidhi nebi maxamed waxaad soo weydiisaa maxaa kaa oohinaya ilahay wuxuu ku yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam innaa sanurdiika fii ummatik walaa nasu'uk ummaddaada arrinkeedana waa kaan raalli gelinaynaa baa ilaahay ku tilmaamaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddaba ayuhalaxiba waxaynu akhrinay waa qur-aan iyo axaadiis ka warramaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan bini aadamka u nimaado nabiyullaahi maxamed waxaynu leenahay majaalaadka bini aadamka lagu ammaano dhammaantood ayuu keligii qof ku ahaa haddaad naxariis tidhaahdo haddaad geesinimo tidhaahdo haddaad sabir tidhaahdo haddaad dulqaad iyo xilmi tidhaahdo haddaad deeq sakhaa iyo waxbixin tidhaahdo haddaad wafaa bilcuhuud ballan la oofiyo tidhaahdo haddaad cafwi tidhaahdo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maanta waxay dacayadooda tilmaamayaan inuu irhaabi yahay fi taariikhina waxaa la hayaa nebi moxamed inaanu weligii naftiisa u aargoosanin oo aya ka aargoosanin kuwii isku dayayay inay dilaan axaadiista nebigu waxay tilmaamaysaa ama siiradiisu waxay tilmaamaysaa in laysku dayo intaasoo jeer in la dilo munaafiqiin baa isku dayday inay tabuug wadda yaroo luuqo saro uu marayay inay ka ridaan wahamuu bimaa lam yanaaluu ilaahay qur-aan ku tilmaamaya wuu cafiye waxba uma sheeganin dhowr iyo toban bay ahaayeen waaxid acraabi baa isagoo hurda intuu seeftiisii la baxay isla dul taagay xadiidkii bukhaari oo le maxaad umalaynaysaa oo uu yidhi rabbaa iga kaa dhicin ay seefti ka dhacday wuu cafiyey nebi maxamed madaxweyneha maanta inta bam loo qabsado marka lays idhaahda dila intuu ka badbaado odhan iyo iska daaya nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam intay isla dul taageen oo is yidhaahdeen dil ayuu mu odhan khiyaama cudma iyo dowlad buu waxyeelay cidna wuxuu sii daayay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwii u tashaday daaru nadwee rabay inay laayaan ayuu markuu maka soo galay idhabuu faantumu tulaqaayo iska taga waa cafiye waa labaatan iyo dhowr sannadood bay la dagaalamayeen kuwa caynkaa ku leeyahay waa koob iyo labaatan sannadood bay dagaal kula jireen koob iyo labaatan sannadood sanaadiiddii e dagaalka kula jirtay buu cafiyey idan irhaab daaye mas'alat alcafwi akhlaaqiyaadka ah cid kula baratamayso duridoo taariikhoo e la hayaa ma jirto waxaan leenahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay siduu ku tilmaamay akhlaaq isagu u dhameeyey bashar wax lagu ammaanaa hadday jirto qof bini aadam oo la ammaano bini aadamka waxaa lagu ammaanaa waxyaabo kala gedisan qofba waxbuu ku caanbahaa taariikhda qof baad maqlaysaa laga sheekaynayo gaal iyo muslim u eegi maayo waxa laga sheekaynaya sife bini aadamnimo uu ku caanbahay maala xaatim aday waa nin carbeed oo jaahiliyadii hore noolaa aan soo gaadhinba islaamka cadiy ibnu inankiisaa soo gaadhay laakiin odayguma soo gaadhin xaatim aday taariikhda carbeed oo dhamme waxay ku ammaanaysa inuu sakhi ahaa qof gacan furan inuu ahaa bini aadamka barh baa jira geesinimo lagu ammaano barh baa jira qiyaado lagu ammaano barh baa jira dulqaad lagu ammaano bulshada ama insaanku waxa uu wanaagga u yaqaano qof ay ku wada ururtay ma jiro aan maxamed ahayn baynu leenahay calayhi salaatu wasalaam intan taarikhdan dambe aynu hayno sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir idan ayuha alaxiba nebiyullaahi moxamed hadday reer laga dhashatay reer la yaqaan buu ka dhashay hadday muuqaal iyo qurux tahay qurux buu u dhashay hadday caqli iyo faham tahay caqlu u dhashay hadday odhaah iyo aftahamo tahay odhaah iyo aftahamu lahaa bale waxyaabihii rabbi uu manada gaarka u siiyaa nebiyada kale la siinin jawaamiculkelim baa ka mid ah weedh kooban oo macno ballaadhan le in rabbi siiyey subxaana wa tacaala hadday diin cilmi xilmi dulqaad sabir zuhdi shukri cadaalad tawaaduc cifa waxbixin xayaa muruu'a sakiina waqaar hayba raxma waxa bini aadam sifo lagu sheego ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wainaka la calaa khuluqin cadiim sidaa daraaddeed bay taarikhyahanadu waxay yidhaahdaan rajul waaxid fii muqaabil jamiici arijaal bay yidhaahdaan waa nin keliya oo la hordhigayo bini aadamka inta ka soo hadhay oo dhan haddii uu jiro bini aadam la ammaano oo taariikhda bini aadamku ay wax ka qortay horta nebi maxamed wuxuu taariikhda bini aadamkii kale kaga gedisayay calayhi salaatu wasalaam waa qofka qura ee taariikhdiisa la hayo wax kasta oo noloshiisa ku saabsan ilaa xad meeluhu ku kaajay la garanayo dawakaadi ilaa xad kabkuu xidhay noocay ahayd iyo indhal inay lahayd iyo qaabkay u samaysnayd kutub shabaa'il baa qora kabaa nebi maxamed inay cidhib lahayd inay meel farta la geliya kutub shabaa'il baa ka warrama waxaa laga waramaa dharkuu qaadan jiray iyo midabaday lahaayeen waxaa laga waramaa cunnadu cuni jiray iyo siday ahayd waxaa laga waramaa gurigiisa iyo wuxuu ka qaban jiray waxaa laga waramaa musqusha markuu galo gacantuu isticmaali jiray marka uu iska biinayo istijoolaya biyaa isticmaalayo ma bidix isticmaali jiray ma midig isticmaali jiray waxaa laga waramaa wuxuu dagaal galay waxaa laga waramaa cidduu dumar la xidhiidhay uu guursaday waxaa laga waramaa meel kastoo intuu nebi noqday taariikhtiisa ustaagay qof bini aadam oo taariikhtiisaoo dhammi banka ay taallaa ma jiro aan isaga ahayn maca daalik aan lahayn meel dhibic madoowa taariikha dhan waan waxba ka maqnayn bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa qofka wax ku caanbaxe ku fiicani macnaheedu maaha everything inuu yahay halyeyga la yaqaano inta badan taariikhda laga sheegaa waxay ku saabsantahay uun masala qofkani ku caanbaxay baa in badan taarikhdiisa kaloo dhan in yaroo muujisaa la tilmaamaa ama moxamed calayhi salaatu wasalaam taarikhdiisa waxaa la tilmaamaya bikulli tafaasiiliha kutubu siira iyo dawaawiinu lxadiid wixii uu qadiyad xukumay wuxuu cibaadaystay wuxuu meel istaagay dee waa diin lagu dhaqmayo saa daraaddeed maan wax ka maqan oo noloshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaanay jirin haddaba su-aal baynu isweydiinaynaa cadamada alcadama greatness weyni bini aadamka weynidiisa maxaa lagu qiimeeyaa aan soo qaato afar aqoonyahanoo wax qoray midba si uu wax u qiimeeyey waxay idhahdeen cadamada weynida qofka bini aadamkaa qaar waxay idhahdeen saddex qodob lagu qiimeeyaa imaa waxaa lagu qiimeeyaa bay leeyihin alakhlaaq walmazaaya wasifaat shasiya in qofka lagu qiimeeyo dhaqankiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo qaabku u dhaqmayay insaaninimadiisa ama bay yidhaahdeen bini aadamka waxaa lagu qiimeeyaa almazaaya walacmaal ama si kale haddaynu idhahnay alinjaasaat wax soo saarkiisa waxqabadkiisa muxuu bini aadamnimada kusoo kordhiyey ama waxa lagu qiimayaaba inaan qofka bini aadamka ah, raadku ka tegay intee buu raadku leeyahay bini aadamnimada ima inaynu idhaahno sifaadkiisa daatiga ah ee bini aadamnimo intuu qof bini aadam aha oo naxariis badan oo sabir badan oo dulqaad badan oo geesinimada oo kanlo sifaadkiisa insaaninimo inaynu ku qiimayno iyo inaynu ku qiimayno waxqabadkiisii wax soo saarkiisii qof injaasaad leh wax soo saar leh ama inaynu ku qiimayno raadkuu bini aadamka kaga tegay intee in leegoo raad uu ku sameeyey taariikhda bini aadamka waxay dhahdaan saddexda kaa ku qiimaysaba nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bashariyada number one buu yihi haddaad dhaqan iyo akhlaaq wax ku qiimaynaysid haddaad acmaal dowladnimadii iyo wixii uu dhisay iyo diintii iyo camalkii iyo shaqadu qabtay haddaad ku qiimaynayso iyo haddaad ku qiimaynayso raadka uu taariikhda bini aadam kaga tegay saddexda kaad ku qiimaysaba bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam number one buu yidhi si kale waxay idhahdeen cudamada marka la qiimaynayo waxa suurtagala bay idhahdeen qofku inuu tolkii ama dadkii ama dhulkii uun inuu qiimo ku leeyahay laakiin dadka kale uu dhibay maalan abtaasha marka la qiimaynayo geesiyada dagaalka dee qolana waa la jebiyey qolana waxbuu jabisay qiimaha wuxuu ku leeyahy oo laleeyahy ninkani waa geesiyo cid buu jabiyey waxa weeyaan dadka qayb u waxtara ama qaybta kale iyaga wuu dhibo marka la qiimaynayo xuduud baa lagu qiimeeyaa gobol ama degmo ama wadan ayuu ninka kani wixii uu bedelay qiimo ka mise waa universal dunidu qiimo ka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin bashariyadoo dhan buu waxtaray taray ayaa waxay tilmaamayaan taarikhyahanadu markay ka warramayaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam shaksiyadii nebi moxamed hadday tahay afkaartu ka tegay iyo aragtiyuhu dunida kaga tegay hadday tahay isbeddelkii nololade uu ku sameeyey dunida intii uu gaadhay hadday tahay dhaqankii iyo basharkuu la dhaqmay siduu ula dhaqmay intaba bay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yahay ashakhsiya lula aan bacdi nuquul tilmaamo dadku cid waliba halyeeyadeeda gaarkaa bay ammaan tahay waana bini aadamka wax lagu yaqaano cid waliba geesiyadoodii ama dadkoodii qadiisiintahaa ama nebiyadoodiiba badhe ama liidaradoodii hogaamiyaashoodii la yaqaana bay ammaan tahay si aan u garanno qiimaha u bashariyada ku dhexleeya aan ka tago inta muslimka iyo waxay qoreen waana yagna bal inta kale munsifiinta ah inta wax la garan karo wax ku qiimaysay iyo say nebi maxamed u qiimeeyeen maalan odaygii la odhan jiray will durant will durant waa william durant waa ora iyo filosof maraykana iyo taariikhiyahan weliba mucamiriintana ka mid ahaa dhowr iyo sagaashan sannadood baan filayaa lix iyo sagaashan meelahaasuu noolaa koob iyo siddeetankii buu dhintay qarnigii ka horreeyeyna wuu dhashay lagu tilmaamo dadyowgii waxyaabaha waaweyn ama qoraalada waaweyn ka tegey oo labadan kitaaba uu leeyahay mid afartaneeyuu ku dhadhowiyay majalladoodba story of civilization iyo story of philosophy laba buugoo mujalladaada waaweyn buu leeyahay kitaabkiisaasi la yidhaahdo story of civilization ayuu wuxuu leeyahay idaa xakamna cala alcadama bima kana lilcadiimi min aharin fi nnaas qulna ina muxamada kana acdam cudamaai taariikh faqad akhada calى nafsi an yarfaca mustawa اlruuxi wاlakhlaaqi lishacbin alqat bihi fi dayajiri اlhamajiya xaraaraة اljawi wajalbi الصaxraa waqad najaxa fi taxqiiqi hada اlardi najaxan lam yudaanihi fiihi ayu muslix aakhar fi taariikh wuxuu leeyahy haddii aynu weynida greatnesska cadamada haddaynu ku qiimayna buu yidhi qofku wixii uu raad bini aadamtinimada kaga dhex tegay moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan odhan karnaa buu leeyahy waa acdam cudamaai taariikh taarikhda bini aadamka qof soo mara waa qofkii u weynaa baa noo karnaa buu yidhi markaynu ku qiimayno dhulkii uu ka soo baxay ee saxaaraha engegan ahaa iyo dadkii hamajiga ahaa ee ku noolaa qaabka qaabkay ahaayeen iyo qaabkuu u bedelay ma jira buu leeyahay taarikhda bini aadamka dad noocaasa qof intuu u yimi isbedel intaalle ku sameeyey buu tilmaamaya adiibkan la yidhaahdo tolostaway ama liv tolostaway waa adiib ay ku sheegaan inuu qoray min amtaci maa kutiba fi turaati alinsaniya qaatiba can nafsi albashariya bay yidhahda insaanka adabka ka warrama dad yawa ugu fiicanee dunida wax ku qoray buu ka mid yahay bay yidhahdaa wuxuu isna leeyahy yakfi muxamadan fakra annahu khallasa umma daliila damawiya min makhaalib shayaaiin alcaadaati aldamiima wa fataxa calaa wujuuhihim طariiq الruqiyi wالtaqadum waina shareecatu muxamed satasuudu lcaalama liinsijaamiha maca alcaqli walxikma wuxuu leeya nabi muxamed isagu nabigu kuma tilmaamayo muxamed buu leeya calayh isalaatu wasalaam waxaa ugu filan faar inuu ummad liidata oo aada u liidatay caadaadka xunxun intuu ka saaray waddada horumarka iyo koru uu tusiyey buu leeyahy sharcigu muxamed ka tegayna waxaan rumaysnay buu inuu dunidan maamuli doono waayo buu leeya caqliga iyo xikmaduu la socdaa waa shareecada dad muslimiinta maanta ka midi leeyihiin ee casriga lama socon karto ayuu ninkaa gaal wuxuu leeyahay caqliga iyo xikmadday shareecadiisu la socotaa oo duniday maamuli doontaa odaygii la odhan jiray bernarju bernarju waa oday ingiriisa ah oo riwaayaadka dadka qora ah wuxuu loo diray bay yidhaahdaan say taarikhyanada qaar tilmaamaan inuu bal nebi maxamed majaajilooyn iyo wax ka sameeyo yacni waxyaabo ceebayntiisa ah dabeetana wuxuu u dhaqaaqay inuu taariikhdii nebi maxamed akhriyo taariikhdii nebi maxamed markuu akhriyeyna fikraddiisii wuu bedelay wuxuu uu socday waxaan ahayn buu sameeyey buug buu qoray bay yidhahdeen taarikhyanada qaar baa waxay leeyihin buugga dowladda ingiriis baa gurtay qaar sheegaa uu kaga warramayo nebi maxamed iyo dhaqankiisii dabeetana halkii la eegayay inuu caayo isagu wuxuu leeyahay moxamed waa munqidi albashariya buu yidhi ina alcaalam axwaj maa yaquunu ilaa rajulin fi tafkiiri moxamed buu leeyahay dunidii buu leeyahay waxay ugu baahi badantahay maanta inay hesho nin nebi maxamed u dhigma ama afkaartiis iyo kale sita buu leeyahay nebigaasi buu yidhi wadaca diinahu daa'iman mowdic alixtiraami walijlaal diintiisa wuxuu dhigay buu leeyahy meel bini aadamku uu ixtiraamo oo weyneeyo fa innahu aqwaa diinin calaa hadmi jamiici almadaniyaat waa diinta ugu weyn ama ugu xoog badan ee liqi karta xabaaraadka bini aadamku uu leeyahy oo dhan buu leeyahy saa awgeed waxaan u arkaa buu yidhi araa kaiira min bani qowmi qad dakhaluu hada addiina calaa bayina wa sayajidu hada addiini majaalahu lfasix fi lqaar waxaan u arkaa buu leeyay tolkay randhulku sheegaya in badan oo ka mid inay diintan aqbali doonaan oo qaadan doonaan haddii ay si fiican u akhriyaan oo arkaan barnarju weera aada u tiro badan baa laga soo naqliyaa ilaa xaguu leeyay waxay naga dhaadhiciyeen inuu cadowga masiixiyada ahaa laakiin waxaan u arkayaa buu ley inaanu cadow masiixiya ahayne munqid albashariya inuu ahaa bini aadamka kii badbaadiyey inuu ahaa maantana buu leeyahy mushkilaadka caalamka ka jira haddii gacantiisa la gelin lahaa nabad iyo baraabuu kusoo dabaali lahaa buu leeyahy moxamed calayhi isalaatu wasalaam waxay isweydiinta leh maxaa keenay cid kastoo daraasaysa taariikhdiisu inay sidan u arkaan benyamin post postworth smith inta badan benyamin smith bay u qoraan waa nin protestan oo bishop ah oo maraykan ah mohamed an mohamadanism bug la yidhaahdu qoray waxa uu tilmaamaya laqad kana muxamadun qaa'idan siyaasiyan wa zaciiman diiniyan fi aanin waaxid lakin lam takun ladayhi cajrafat rijaal اdiin kama lam takun ladayhi fayaliqun mila alqayaasira walam yakun ladayhi juyuushun mujayasha aw xarasun khaas aw qasrun mashiid aw caa'idun haabit ida kana liaxadin an yaquula inahu xakama bilqudra alilaahiya fainahu muxamed liannahu istataaca alimsaaka bizimaami sulta duna an yamlika adawaataha wa duna an yusaalidahu ahluha mulay waa bishop maraykan oo protestant ah bishabkaasi taariikhdii uu daraasaynaya nebi maxamed markuu daraaseeyey buug buu qoray maaha nin inala diina ama diin ahaan maxamed u ammaanaya laakiin taarikhdiisa markuu daraaseeyey wuxuu leeyahay muxamed wuxuu ahaa buu leeyahay hogaamiye siyaasiya iyo hogaamiye diineed buu mar qura isku wada ahaa buu leeyahay haddana buu leeyahay isla weynida wadaadada diintu ay leeyihiin wadaadadooda reer galbeed buu ka warramaya dabcan baabawaadkoodii cajarafaday sida weyniday wadaadada diineed leeyihiin iyo ciidamada tiro badane boqortooyooyinka e ay wataan labadaana midna ma lahayn buu leeyahy maxamed buu yidhi ciidan e, ma haysan oo askar gaara oo ilaalisa ma wadanin oo guryo boqortooyo uma dhisnayn oo mushahar joogta ana ma qaadan jirin buu yidhi intaa midnaba ma haysan buu leeyahy haddii un aan nidhaahna buu ihi qof bini aadama awoodda ilaahay in wax ku xukumay isagoo aan haysanin wixii miiniskii bini aadamku wax ku xukumi jiray haddaan nidhaahna buu yidhi waa muxamedun qofka taariikhda sidaa ku haynaa buu leeyahy qof dowlad iyo ummad iyo xadaarad iyo hoggaamiyey oo haddana gacantiisa haddii la eega buu leeyahay waxa bini aadam isagu qiimayntu qiimaynaya lagu hogaamiya aanay gacantiisa ku jirin waa maxamed buu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maalan haddaan nin kala soo tilmaamo michael hart michael hart waa nin maraykan ah naaso qoladii u shaqayn jirtay ah professor ah kaatib ah takhasusaad badan sita waa astrophysics uu ku takhasusay computer science takhasusa buu leeyahy takhasus shan lix takhasus bay u sheegaan oo kala gedisan watay waa asal ahaan waa yahuudi asal ahaan dhalashadiisu waa nin yahuudiya ah. wuxuu qoray buug la yidhaahdo the hundred buugga wuxuu kaga warramaya uu ranking u samaynaya tartiib wuxuu u samaynayaa boqolkii qof ee taariikhda bini aadamka ugu influence ugu taafiir raadaynta badnaa boqolkii qof ee bini aadamka taariikhdiisa u arko inay ugu raadayn badan yihiin waa buug aada u caanbaxay dabacadkiisii koowaad waxaa la yidhaahdaa ilaa half a million ayaa la daabacay bay yidhaahdaan oo shan iyo toban luqana uu ku daabacay ninkaasi oo weliba isagu markuu isa sifaynayo wuxuu idhahaa jeffersonian liberal baan ahay liberalismkii jefferson loo nisbaynayay madaxweynihii hore maraykanka kuwaasaan haystaa buu leeyahay laakiin qolada kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan waa conservative racial separatista bay idhahdaan waa cunsuri bay iyagu ku tilmaamaa bal hadda cunsuriga haddaynu u qaadno ay qolada kale ku sheegayso muxuu nebi maxamed ka sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka conservativeka ah siduu u arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anigu mawaasiin baan isticmaalayaa buu leeyay criteeriyu dhigta criteriyo saddex ah ayuu yidhi baan ku qiimaynayaa qofkan sida aan ugu samaynayo tartiibka kan criteriyada waxa ugu horraysa buu yidhi qof jira waa inuu qofku noqdaa taariikhda qaar baa jira buu yihi dad laga warramayo oo inay jireen iyo inaanay jirinba la isku hayo laakiin canbaxay ka labaad buu yidhi waa inuu ahar weyn bini aadamka kaga tegay xataa anigu odhan maayo buu yihi aharku inuu fiican yaho qura ku qadari maayo raadku ka tegay ama raad xun bini aadamka ha kaga tago ama raadsan ee wayn raadayntu bini aadamka ku yeeshay jiro badantahy saa daraaddeed boqolkiisa masalan hitler baa ka mid a ah boqolka qofka uu tilmaamay hitler baa ka mid a ah. sababtaan ugu daraya waxa weeyaan buu leeyahy raad xooggan buu binaadamnimada kaga tegay haba xumaada raadkuu ka tegaya qofka saddexaad wax ku dooranaya waxa weeyaan raadayntiisu waa inay noqotaa buu leeyahy raadayn caalamiya ee nin gobol qura wax ka bedelay waa inaanu noqonin ee shaksiyad international ah caalamiya waa inuu noqdaa saddexdaa shay markaan wax ku qiimeeyey buu leeyahy ka koowaad waa inuu qof jiro noqdo dad badan buu tirinayaa uu leeya waan uga tegay iyadoo aan taarikhdooda la hubin inay jiraanba inuu qof raad leeyahay iyo inuu qof si caalamiya wax u raadeeye yahay intaa markaan isku dara buu leeyahay number one waxa u ah moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamka buu leeyahay qofka koowaad ee ugu raaday inta badan ee anigu kriteriyadaan doortay number one ka ahi waa nin yahuudiya oo conservative ah oo aan muslim ahayn number one waxa i ah buu leeyahy moxamed calayhi salaatu wasalaam isaga aragtidiisa number two waa newton number three baa ciise u ah muxuu ciise way weydiiyeenoo waxay idhahdeen muslimka kristankaa ka badan maxaad ciise uga dhigtay number two criteriyadaadan hadday tahay raadaynta ciise uu ka tegay miyaana ka badnayn tira ahaan marka la eego inuu ciise ka badan yahay inta haysataa moxamed inta raacsiisan inuu ka badan yahay way jirtaa buu leeyahay laakiin diinta hadda haysataana ciise buu leeyahay dhammaanteed raadaynteeda ciiso keliya ma leh ee nus boolos baa le buu leeyahay hadday tahay kitaabka qoritaankiisa in badan oo risaaladan ka mid a bibleka ka mid a boolos baa qoray qeybta caqiidadana inta ugu badan le boolos le buu leeyahay saa daraaddeed munaasafa bayna arajulayn bay iyadu noqonaysaa buu leeyahay laba nin baa loo qaybinaya marka kristiyaantiga ka warramaya marka boolasna waa ka mid isagu raggu tirinayo ciisena waa ka mid waxaan ciise wanka usiin siin waayey buu leeyahay haddaad raadaynta saa u egtaan christianityga aanan u arkayn inuu yahay nin quru inuu raadayntan leeyahay walidalik wuxuu tilmaamaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofka koowaad muuse oo uu rumaysan yahay number four buu ka dhigtay haddiiba moxamed waxaan u doortay buu yidhi islaamnimadana theoreticalkeedana isagu dasuu ka sheegayo isagaa wada dejiyey fulinteedana isagaa wada fuliyey ciise buu leeyahay isagoo wax badan fulin baa koroska uu taagmay marka labada qaybood aan wax ku qiimeynaya buu leeya labadaba moxamed calayhi salaatu wasalaam isaga ka horeeya waxaan leenahay ma aha nin ama la laaluushay ama naxariis gaara muslimnimo u hayay ama xataa haddaynu idhaahno financially kasta markaaga miyaad brofograynaysa ciddaad siladii buuggaaga iibsa buuggiisa af ingiriisa ku qoray uguma talagelin smuul ahayn muslimiinta wax badan kaa iibsanayso eh, suuq baad ka helaysa yacni wax loo yidhaahdo islaamku ugu eexbay oo ninkani wataa ma jiro everything hadduu bulshadu buugga u qoray waa bulsho wasrana cidda wax ka iibsanaysaa waa kuwaasi haddana wuxuu ku tilmaamayaa muxamed calayhi salaatu wasalaam buu leeyahay ayaa number one matalan jariidada time oo idhahdeen maraykanka ama filaya ayaa dad bay soo ururisay isugu jira dad kale nooc askar maxaa la yidhaahdaa professors maal qabeenno dad kale nooc ah dabeetana waxay weydiinayeen man hum qaadatu taarikhi alcudamaa huwa historious great leaders yaa ah bay weydiinayeen taariikhda bini aadamka yaad u aragtaan inay u mudnaayeen su-aashaa dadka badane kala noocaa lasoo hordhigay in allaaliya intii la weydiiyey diidaat wuxuu odhanayaa mid quri ma awoodin inuu ignoor gareeyo buu leeyahy moxamed calayhi salaatu wasalaam mid kastaaba markuu tilmaamayay buu leeyahy dadkii wax la weydiiyey oo dhami bini aadamtinimada yaa great leaders ahaa yaa ahaa qaada cudamaa yaa dad waaweyn oo bini aadamnimada hogaamiyo waxtale ahaa qof wal oo ka midiba wuxuu tilmaamay buu leeyahy nebi maxamed inuu ka mid ahaa william macney waa brofessor taariikheed ayaa wuxuu leeyahay haddaynu zacaamada ama weynada ku qiimayna buu yihi mada taasiir inta uu bini aadamka raadeeyey dee waxaan sheegi karnaa buu leeyahay ciisa almasiix iyo buudha iyo muxamed iyo confucius alambiyaa alcudamaa buu odhanaya nebiyada diimahee waaweyn oo dhammi raadintay leeyihin baynu tilmaamaynaa buu leeyahy mid isagu fariiqa askariya oo james garvin ay ku tilmaameen baa la yidhi yaad u aragtaa taariikhda dadkii ugu waaweynaa askarigu daynta badan xagga askarinimada iyo dadkii ayuu ka eegayaa yaad u aragtaa taariikhda ugu raadayn badna dee wuxuu yidhi moxamed iyo ciise iyo liilan iyo mountuston ayaanu arkaya inay yihiin dadkii ugu raadaynta badnaa ee wax hogaamiya professor ah psychology oo yahuudiya oo jules maserman la yidhaahdo ayaa ka mida ah nimankii wax la weydiiyey isagu wuxuu odhanayaa kriteria waynay jirtaa aynu qaadada ku qiyaasno liaderka ama qofka aynu leenahay waa qaa'id maxaynu ku qiimaynaynaa aniga waxay igu muuqataa buu leeyahay saddex shay inaan ku qiimeeyo waan leeyahay qaa'idka waa in saddexdaa shay laga helaa qaa'idku buu yidhi waa inuu yeeshaa altakwiin asaliim lilqiyaada oo waa maxay qof aan dadka dacfigooda iyo muqafaliintu haysanayna inaanu ahayn waa inuu noqdaa qof wax fiican bashariyada u wado mabdaa si lagu raacayo waa marka labaad buu yidhi qaa'idka waxaan ku qiimaynaynaa bulshada uu hogaamiyey inta uu amni iyo tuma'niino u soo kordhiyey intuu horumar iyo deganaan iyo caqli kusoo kordhiyey ee kuma qiimaynayna buu leeyahy anaanimo iyo damac iyo cunsuriyad intuu sameeyey qodobka saddexaad buu aan u arkaa waxa weeyaan buu leeyay criteria inoo ahay qaa'idku intee buu shacabkiisa ka dhigay dad homogeneous dad muctaqad qura ama wax qura wada aaminsan bulshooyinka marka la qiimeynayo sida hogaamintooda waxay u kala fududay siduu siyaasigu ugu guulaysto inuu dadkan wax wadaajiyo sida uga dhigi karo homogeneous group inay noqdaan saddexdaa markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay maserma taariikhda dadkii aan u arkayo inay saddexdaa ku guulaysteen waxaa ka mida buu leeyahay gandi waxaa ka mida confucius waxaa kami rag buu soo tirinaya laakiin buu yihi lacalla acdam qaa'id kaana calaa mari lcusuur huwa muxamed buu leeyahy kuwan oo dhami waa qaada buu yihi laakiin haddaan eego yaa ugu weyn wixaa qaado taariikhiya anugu garanayo markaan kriteriyada saddexda ah ku qiimeeyo cidda aan is odhan kara buu yihi saddexdaba way kulansatay waa muxamed qofka ku xigana waxaan odhan karaa buu yihi waa nebi muuse isagu waa yahuudi marka muuse uma diidanin inuu ku xigi karo laakiin isagu aragtidiisa wuxuu leeyahay cidda koowaad ee aan siin karo waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda aan ku labayn karay saddexda kriteriya baan odhan karo way wadataana waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa isweydiinta le marka ilaahay baa qur-aanka le warafacnaa laka dikrak dadka bini aadamka caqliga isticmaalay ama aqoon isticmaalay ama wax wax lagu qiimeeye isticmaalay nabiyullaahi moxamed saasay u qiimeeyeen filosof india oo la yidhahdo rama krishna raw ayaa wuxuu leeyay kitaab la yidhahdo muxamedun rasuulullah marka uu kitaabkiisaasi nebi maxamed buu rabaa taarikhtiisa inuu ka warramo laakiin sida mastermankan aynu sheegayno kale ayuu isna criteria qoraya criteriyada waxaan ka soo qaadanayaa buu yidhi hitler baan criteriyada ka qaadanayaa buu yihi kitaabkiisi in la odhan jiray maxay kifaaxi hitler buug buu leeya la ydhahda kifaaxi buugga hitler maxaa ku qoran hitler wuxuu leeyahay inta badan bini aadamka waa naadir buu odhanayaa waa dhif iyo naadir in la arko rajul nadariyaat oo qaa'id cadiima in la arka buu leeyahy filosof hogaamiyaha in la arka buu leeyahy dunida waa naadir dadka inta badan caqliga isticmaalee nadariyaadka ka waramaa buu leeyahay inta badan leaders maaha dad hogaaminta ku fiican maaha buu leeyahay kuwa waxa hogaaminta inta badan uga dhow buu leeyahay kuwa ducaadda ah dadkan mabaadi'da faafiya ee daaciyiinta ahbaa uga dhow qiyaadada buu leeyahay kuwa filosofariska ah haddaba buu leeyahay haddii la rabo hitler cidda ay ku kulanta buu yidhi awoodda inuu nadariyo dejiyo iyo inuu wax maamulo iyo inuu qaa'id leader noqdo waa saddex shay wadci nadariyaat waltandiim walqiyaada saddexdaa shay qofka wada hela buu leeyahay waa naadir in la helo laakiin cadamada markaasay jirtaa buu leeyahay islam qof weyn waxaa la odhan karaa wuxuu yahay qof leadership leh leadershipnimadu waa inaad dadku waxay arkayaan wax ka durugsan arkaysid hogaamin inaad leedahay management leh wax maamuli kara oo nidaamkiisa qof ka adag managerial bost noqon kara thalitan nadariyaat leh fikra sida oo isagu leh nadariyaadka inuu rabo inuu wax ku maamulayo saddexdaasi qofka isugu tagtaa buu leeyahy waxaan odhan karnaa buu yihi waa qof hogaamiye weyna hitler buu criteriyada ka soo qaatay filosofirkan hindiga ee raw la yidhaahdaa dabeetana wuxuu leeyahay fii shaksi rasuuli illaah fii shaksi rasuuli lislaam buu yidhi ayaa waxaan u arkayaa buu yidhi andar daahira calaa wajhi اlardi mutamathila fi insaanin min laxmin wa dam waxa ugu cajab badan leh oo qof bini aadam oo dhiig iyo hilib ka samaysan oo saddexdaasi ku kulmeen anigu maxamed baan garanayaa buu leeyahy qof bini aadam ah oo saddexdaasi ku kulmeen waa nahno waa naf dhiigii yala buu leeyahay iyo laxam leh waa kaas baa ku tilmaamaya wuxuu leeyahy maxamed haddaan rabo inaan ka warramo taariikhdiisii oo dhan ma qori karo waayo buu yidhi waxaa jira muxamedka nebiga ah waxaa kaloo jira buu yihi muxamedka dagaalyahanka ah waxaa kaloo jira buu yihi muxamedka rajulul acmaalka ah ninka dhaqaala sameeya waxaa jira buu yihi maxamedka rajul siyaasiga ah waxaa jira buu yihi muxamedkii khatiibka ahaa aftahanka ahaa waxaa muslix ijtimaaciga ahaa waxaa jira buu yihi maxamed ah malaadul aytaal agoomaha iyo dadka baahan qofkii ururi jiray ama xaamil cabiid dadkan la addoonsado qofkii xoreeyey waxaa jira buu yihi muxamedka ah muxariru nisaa haweenka ninkii xoreeyey waxaa jira buu yihi muxamedka ah alqaadi muxamedkii qaadiga ahaa waxaas oo adwaaro qof bini aadami uu matali kara buu leeyahy nin qurho wada matalay baanu haynaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa filosof hindiya oo aan muslim ahayn laakiin wuxuu leeyahay haddaan qiimeeyo qof aan odhan karo mar qaad buu ahaa oo mar siyaasi buu ahaa oo mar khatiib aftaham buu ahaa oo mar ninbaac mushtar u ahaa oo mar muslix ijtimaaciya buu ahaa oo mar geesi dagaalamuu ahaa oo mar nebi diin wada buu ahaa nin uun haddaan ku sheegi kara buu leeyay wuxuu ahaa moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkii muslimka thomas carlin waa filosofi ingiriisi ah weliba nin dabeecad xun buu ahaa ba la xagga dabeecadda marka leego haddana ee wuxuu leeyahay qoraal uu sameeyey muxaadaraad lectures uu jeediyey oo uu kaga warramayo abtaash geesiyada la caabudo yacni geesiyada loo khuduucee la caabuday marka uu geesiyadaasi ka tilmaamayo ayuu waxa uu tilmaamayaa wax aada u tiro badan oo uu leeyahay maalan qaybu u qaybinaya qaybaha wuu qaybiyey oo dhan inta kale boos kasta uu tilmaamo laba nin buu wada siinaya laba boosoo quruu qof qof qura siiyey booska koowaad wuxuu odhanayaa batalka ilaaha ah cid ilaahnimo loo caabudo asnaamtay bini aadamku samaystay odin buu sheegaya odinku waa sanam dheer leh waa scandinavianku kay caabudi jireen diinta horteed scandinavianka wadanadan la ydhaahdaa sanamkooda weyne ilaa hadda waa sawiroodooda ay dhigtaan meelahan mataaxiftooda marka waa sanam yaroo calool buuran oo san dheer leh kaas ay odin yidhaahdaan waa ilaahoodii macbuudka ka ahaa scandinavianka kaas markuu ilaahnimada ka warramayo la caabuday ayuu kaa soo qaadanaya wuxuu leeyahy haddaynu baqal nebiya sheegno geesi nebiyada haddaan taariikhdooda baadhagu leeyahay geesi ka soo saaro geesiga nebiyaduna waa muxamed buu odhanaya calayhi salaatu wasalaam geesiga nebiyadu waa muxamed dabeetana sifaat badan haddaan wakhtigu saamaxo sifaatku sheegay waxbaan ka tilmaami doona waxa kale oo dhan markuu tilmaamaya markaa waxa kaleo dhan boos kasta uu tilmaamo laba nin buu wada siinayaa laba laba qaarna saddex saddex marka boosaska qurhe u laba qof midba qof siiyey waa ka asnaamta ee koowaade oo dhina iyo ka ambiyada markuu ka warramayay maxamed oo quruu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah maalan ragga wax ka tilmaamay nabiyullaahi moxamed mustashriqa macruufka ee zuwaymer la yidhaahdo oo dadyawgii u khitaday weliba ka mida ah caalam ulislaami sidii loo gumaysan lahaa ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo ashaqu wa caadaat bariga iyo dhaqamadooda kaljaradooda marka uu tilmaamayo wuxuu odhanayaa ina muxamadan kana walaa shaka min acdam alquwaadi almuslimiina diiniyiin wayasduq calayhi alqowlu ayda biannahu kana muslixan qadiira wa baligan fasixan wa jarii'an miqwaaran wa mufakiran cadiima walaa yajuusu an nansuba ilayhi ma yunaafi hadihi sifaat وhذا qرآنه الذي جاء bه وتاaريخه yشhdاn بصxة hda الاdعاa buu mxamed buu leeyahy waa geesiyadii muslimiinta ee diineed ciddii ugu weyneyd wuxuu ahaa buu leeyahay muslix qadiib ah wuxuu ahaa buu leeyahay aftahan hadla wuxuu leeyahay geesi waabashada aqoon wuxu mufakir cadiim waxyaabahan galbeedka lagu sheeg sheegayaana maaha macquul buu leeyahy inaynu ku sifayn karna haba yaraatay dacaayaadkii dadka wadeen buu wuxuu ka warramaya uu leeyahay wax maxamed lagu sifayn kara ma aha ninka raba inuu qadiyaddaa wax ka ogaadowna buu yidhi qur-aankiisii waa kana akhri qur aankiisuuna akhri isagaa markhaati u ah buu leeyahy waxa kale sorstan al aasuuji bay dhahaan aasuuj waa magacii horey ku tilmaami jireen suurish luqa alcarabiya al aasuuji ninka kale oo suurisha ah. isna waa mustashriq wuxuu ahaan jiray ustaad allugaat saamiya brofessorka iyo lugaadka afafkan saamiga loo yaqaano waana dadyawgii waxa badan wax ka qoray daa'irat macaarifka waa marka ururiyey makhtuuطaadkan reer bariga iyo qoraaladoodiiya waana muxararkii jariiradii la odhan jiray alcaalam sharqi bug buu leeya la yidhaahdo alqur'aan alinjiili lmuxamadi buu ubahiyey qur-aanku waa baybalkii muxamed buu leeyahy iyo kitaab kalena uu leeya o la ydhahdo taarikh xayaati muxamed marka uu ka warramayo nabiyullaahi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay nebi moxamed umaynan insaaf samaynin maynan u cadaalad samaynin idaa ankarna maa huwa calayhi min cadiimi sifaat buu yihi waxamiidi lmazaaya haddaynu dafiro buu leeyahay wax sifooyine fiicane uu leeyahay iyo arrimaha mudnaanta mudane lagu ammaani karo haddaynu dafira buu yihi maynan cadaalad samaynin waxaan odhan karaa buu yihi moxamed macrakat alxayaati asaxiixa buu galay isagoo ka hor yimid jahliga iyo hamajiyada iyo wixii la a shareecadiisana waxaan odhan karaa buu yihi qaanuunkii uu la yimid akmalu sharaa'ic bini aadam u haysta inay tahay wa huwa fawqa cudamaa'i taarikh buu leeyay waa lafdigiisa maxamed waxaan u arkaa buu leeyahy cudamaa'i taarikh inuu ka koreeyo gabayaaga ugu weyn dadka afka jarmal ku gabya ninkii gotel la odhan jiray aladibl alimani gote baa wuxuu odhanayaa isna haddaynu reer yurub nahay iyo mafaahiimteenna o dhan marka la ysku daro buu leeyahay lam nasil bacdu ilaa maa wasala ilayhi muxamed weli maynan gaadhin buu leeyahy halkuu muxamed gaadhay wa sawfa laa yataqadam calayhi axad afkaarteenna o dhan iyo nadariyaadkeenna markaan isku darana mustaqbalka soo socdana kama horumari doonna buu leeyahay oo muxuu gotee saa u leeyahay adiibkani wuxuu leeyahay walaqad baxadtu fi taariikhi can muhl acla lihada alinsaan taariikhda bini aadamka waxaan ka baadhay buu leeyahay qof weyn oo bashariyadu ay ku dayato ayaan taariikhda bini aadamka ka baadhay buu leeyahay fawajadtuhu fi nabi muxamed qofkuunaan isidhaahda buu ihi bini aadamku ha ku daydo hormood ha looga dhigo bashariyada waxaan ka helay buu leeyahy moxamed calayhi salaatu wasalaam haddaba waxay isweydiin dadkanaan ka warramayno iyo qoraalladanaan soo gudbinnay ma aha dad kalgacal gaara nabi maxamed u hayay ama nebinimo u rumaysan intooda badan manay ahaa dad muslimiin oo aan leenahay islaamnimada ay qaateen daraaddeed ayay u ammaaneen mana aha dad aan leenahay lacag bay ka rabeen muslimiinta oo intay muslimka ammaanaan in iyagana leelush la siiyo waa qoralladan inta ugu badani waa xilligii mustacmarka waa xilligii muslimiinta la haystay shidaallama lama jirin dayacid wax leelush kartaama calam calamulislaamina waa la gumaysanayay ma aha dadaan odhan karno wax danoo ay ka leeyihiin muslimiintaa jira bale cagsiga august cont odagii la odhan jiray ee mu'araf turkiya oo muraad in la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay august cont waa falaasafadii faransiisku ka tirsan waxaanu ka mid ahaa dadkii islaamka necbaaya aada u dhaleecayn jiray ee diin ahaan mutacasibka ahaa buu ahaa waayo wararka laga soo gaarsiiyey islaamka iyo nebi maxamed baa wararkaa qaldanuun ahaa ee tacasubka sheegaya ayaa waxay idhahdeen wuu soo baxay siduu taarikhyahankan turkiga tilmaamayo dabeetana andalus buu yimi andalus markuu yimi ayuu wuxuu arkay aathaar aada u badan oo muslimiintu ka tageen dabeetana waxaa ka dhaadhicweyda dadka waxaanu ahara ka tegay iyo waxaan loo sheegaya wax iswaafaqaya maaha waxay idhahdeen wuu ka socda wuxuu tegay roma roma dee fatikaanka librarigiisa u weyn dunida waayadaas roma markuu tegey ayuu wuxuu akhriyey oo caasimati thaqaafa bal kutubta islaamka ka waramaysa kutubtii islaamka ka warramaysay markuu akhriyay ninka filosofka ahi eray buu qaadan kari waayey isagu wuxuunbaa ku soo baxday nebi maxamed waxna ma akhriyi jirin waxna ma qori jirin dabeetna wuxuu ihi say tahay diinta intan leeg iyo bini aadamka intan leeg iyo dagaalada intan leeg iyo dowladda intan leeg qof hogaamiyey ayaa jiro aan haddana isagu qoraalkama aqoonin waxna akhriyi jirin waxna qori jirin say suurtagal u tahay arrintii markay ku adkaatay ayuu boobkii u tegey boobkii vaticanka u tegey baba bios boobkii la odhan jiray buu u tegey biositase deetana wuxuu yidhi war ma dhabbaa boobow moxamed inaanu waxna qori jirin waxna akhri jirin wuxuu yidhi ha moxamed waxna ma qori jirin waxna ma akhri jirin baa lagu yidhi august count filosofkii ahaa francis waxay yidhaahdaan wuxuu yihi markaa intuu wejiga iska dhirbaxaybu wuxuu yihi waa khajilahu minka ya muxamed inanii dalamtuk fa weylu laka ya orst ilaa inanii uqiru waactarif biana muxammadan asgaru min ilaahi walakinahu cala kuli xaalin asmaa min albashar waxa uu tilmaamayaa leeyahay waa khajilaahu minka yaa maxamed buu leeyahay yani intuu sadarbaax wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxaa ka sheegaya in wax laga khajila ay tahay buu tilmaamaya halaag ogos buu u sugnaaday buu yidhi laakiin hadda buu leeyahy hadda waxa aan qiraya oo rumaysnahay moxamed inuu ilaah ka yar yahay buu yidhi laakiin bini aadam uu ka weyn yahay waa august cort wuxuu leeya waxaan qiraya moxamed ilaahna inuu ka yeli waanu ilaahnimo gaarayn laakiin asma min albashar bini aadamka inuu ka koreeyo waa bini aadam buu leeyay laakiin asma wa akmal min albashar buu leeyay waxaan odhan karaa wuu ka koreeya waxaa jira qoraan la yidhaahdo alfonso de limartin alfonsos delimartin waa gabayaal faransiisa qoraana ah dabeetana wuxuu damcay taariikhda turkiga inuu wax ka qoro taariikhda turkiga qoraalkii uu ka samaynayayba wuxuu ku kaliftay dee diinta haystaana inuu wax ka sheego mar hadduu turki ka warramayo turkigu waa dad muslimiina taariikhdii turkiga markii uu ka warramayey ayuu wuxuu isku dayey inuu nebi moxamed wax ka sheego dabeetana wuxuu isna dhigtay criteria uu leeyahay weynida qofka maxaan ku qiyaasaynaa saddex shay uu leeyahay saddex miisaan ayaa waxay noo yihiin waxa aan qofkan inta uu cadiimahaa ku qiyaasi kara wooya qaa'id weyn aan ku tilmaami karo ka koowaad waa greatness of purpose cadiim lgaaya qofkani meeshuu u socday himilo weyn inuu xambaarsanaa kan labaadna buu yidhi waa smallest of means qilat ilwasaa'il imkaaniyaadka uu haystayna inay wax yar yihiin ka saddexaadna buu yidhi waa outstanding results nataa'ija raa'ica saddexdaa shay waa maqaayiista buu leeyahy aan ku qiyaasi karo cabqarinimada qofka ama weynida qaa'idkaasi waa inuu yahay qaa'id himilo sare hogaan tiigsanayay meel durugsan ku socday miimiskii uu haystay dhaqaale awood dowladnimo xoog wixii uu haystayna waa inay wax limited oo yar yihiin natiijadii ka dhalatay waxqabadkiisuna waa inuu wax weyn yahay saddexdaa shay baan ku qiimaynaynaa buu leeyahay qofka waxqabadkiisu inta uu leegyahay haddaba saddexdaaba markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay acdam cudamaai taariikh waxaanu arkaa buu leeya inuu maxamed yihi hadafkiisa iyo diin iyo wixii uu siday iyo bashariyada meeshuu la rabay siday u durugsanayd iyo waxa uu haystay niman dowlad haysan oo lacag haysan oo saxaaro carbeed jooga oo meel lama degaana ku nool oo aan meel haqaafaba ka jirta ahayn jooga iyo natiijadii uu dhaliyey markaan isku eega buu leeyahay wuxuu odhanaya muxamed waxaan u arkaa buu inuu yahay buu yihi xakiiman baliiqan filosofan khatiiban rasuulan musharican muxaariban shajaacan mufakiran cadiiman musiiban fi afkaari wa tashriicaati asasa imbaratoriya ruuxiya mutaxida qawiya oo eraya ilaa martii maxamed waxaan u arkaa buu leeyahay xakiim xakiimku waa qof xikmad badan filosof baliiqa فيلسوف خطيبة افتهم هذا اليقان فيلسوفات rasuul sharci la yiriya dagaalyaha geesiya ah mufakir fikrad ballaadhan sida oo weliba fikraddiisu ay musiib tahaye tashriicaadku ka tegay qaanuunku ka tegay qaanuun xikmad le u yahay imbaraatoriyad ama dowlad weyn oo ruuxiya oo weliba mutaxidana ka tegay buu leeyahay maqaayista bini aadamka lagu qiimeeye kasta buu yidhi moxamed waxaan u arkaa buu yihi alinsaan ilkaamil idan ayuha alaxiba cadamadu saddexda shay uu ninkani sheegay hadday tahay oo ah berbowska wuxuu qofku raadinayo weyn dee nebi maxamed waxaa loo soo diray maxay wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaas bashiiran wa nadiira yaa ayuha almudahiru qum faandir baa la yidhi tabartiisuna intaasay yaa ayuha almudahir marka isduuduubayo baa la yidhi miiniskiisu haystayna qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir warujsa fahjur walaa tamnun tastakfir walirabbika fasbir baa ilaahay ku yidhi ka isduuduubayo kac oo rabbigaa weynee oo maradaada daahirso oo xumaha ka guud oo ha manno sheeganin waxaad qabato ha ku manno sheeganin oo rabbigaa dartii u sabiro waddada hay baa lagu yidhi idan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga universal messengerka buu ah messenger ah wasaa'il il aan wadanin bal eh intuu gurigiisa ka soo baxo isaga iyo labadii nin ee ugu dhadhowaa ayaa gaaja isu keentay soo xadiista saxiixa kumaydaan arag ah, nabi maxamed oo intuu guriga ka soo baxay goor duhura haddana arkay abibakar baa u yimi abibakar buu ku yidhi war waktigan adna maxaa gurigaagii kaa keenay abibakar baa yidhi ilaahay rasuulkiisi oo gaaja maanta ay soo saartay waktigaa nabiguna wuxuu yidhi anigana gaaja ay soo saartay dabeetana cumar baa u yimid cumar baa la yidhi war waktigan maxaa gurigii kaa soo saaray wuxuu yidhi gaaja ay ka soo saartay cumarna saddexdii qofee ugu mudnaa muslimiinta oo gaaja isu keentay dhaqaale ayaalee muxuu yihi waa cunno ma aha xoola iyo waxa kama warramayna waxaan ka warramaynaa madaxweynihii ama rasuulkii ummadda hogaaminayay iyo labadii nin ee ku xigay ugu dhowaa oo isu soo baxay oo gaaja isu soo saartay dhaqaale halkaasay ka joogeen ciidan may wadanine daliib bay noqdeen oo magaaladii joogeen laga saaray haddana أكبر دولة هي أكبر حضارة أسرع حضارة في العالم less than 50 years ayay eshiya ilaa yurub ilaa dunida meel walba ku gaadheen in dowlad muslima oo ballaaran oo ku caanbaxday cadaalad oo cadaaladdeedu gaadhsiisay in ummadahii ay u tag ummadaha xoog waa lagu qabsan karaa laakiin mabaadi'da xoog lagagama dhaadhicin karo ummado dhami inay intay diinta qaateen xataa afkoodii ilaabeen oo afkii kuwii u yimi ay qaataan muslimiinta afkoodii ay qaataan thomas carlin baa wuxuu tilmaamaya dadka badh baa le waxbuu khiyaamay jiray bay leeyihin ma nin wax khiyaameeyaa ummad intan leen hogaamiyo sameeya buu leeyahy yani laba eray oo isu cuntaba ma seef buu wax ku qabsaday bale ma seef baa bini aadam qalbigii lagu gadiyaa buu odhanaya yani marka uu tilmaamayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo weynidiisa marka uu sheegayo ayuha laxiba waxaan leenahay nebi maxamed gacantiis hanti lagu raacaa kuma jirin dowladnimo la hugureynayo la isley waxbay ku siinaysaa kuma jirin bale noloshuu ku jiray oo dhan baa caqabaad iyo wax ka hor imanaya ay taaganaayeen haddana diinta intan leh ayuu ka tegay haddaan isidhaaqan naqali nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo warkiisa maaha war ayn habeen iyo maalin ku koobi karno Uh, daa'irat almacaarif albraytaaniya haddaad baadho taxta moxamed magacaa markaad baadho waxay qorayaan moxamed ibnu cabdillaahi muasis addiin alislaamiy wulida fii maka waxay kaloo qorayaan waqaliiluuna hum اrijaalu aladiina axdaثuu fi اlbashariya alأharu اlcamiiqi اdaa'im aladi axdathahu moxamed maxamed bay yidhahdeen in cabdillaahi waa kii aasaasay diinta islaamiga makaanu ku dhashay ma aasaasin rasuul buu ahaa ilaahay soo diray laakiin gaalo iyagu sycolobidyahooda markay qoraya saasay ku qoreen dabeetana waxay yidhaahdeen raggu waa wax yar dunida cid isbeddelku ku sameeyey nolosha iyo raadka lama ilaabaanka ah ee uu dunida kaga tegay muxamed cid la oo ka tagtay bay tilmaamayaan thomas carlel baa erayadu tilmaamaya waxaa ka mid ah inamaa muxamadun shihaabun qad adaa alcaalam buu leeyahy nebi moxamed waa shihaab waa qori dab leh oo dunidoo dhan ifiyey buu leeyahay qori dab leh oo dunidoo dhan ifiyey waxaan kusoo koobayaa marka qur-aanku iyo xadiisku waxay tilmaamayaan nabi moxamed iyo qiimuhu ilaahay agtiisa ka leeyahay iyo ilaahay siduu u doortay iyo inuu yahay ambiyada hormoodkoodii aakhiriya adduunba fadligaasina uu leeyahay aqoon-yahanka dunida ee wax qoray ama tilmaamay kriteriya bini aadamka lagu kala sooci karo marka taariikhda basharka o dhan laga waramayo taariikhdii bini aadamkay soo jireenkao dhan marka laga warramayo dadkii wax qiimeeyey cid nebi maxamed ka tagtay ma jirto in badan oo ka midina waxay ku tilmaamayaan inuu yahay rajulu linsaaniya bini aadamka qofkiisii maanta markaa jaraa-idka comediga qora iyo jees jeeska Eh, jaraaidkeennan eh, halkan maxaa lagu qoraa kan madaxa sii kala jeedale maxaa la ydhaha ya maxaa la ydhaha <laughs> may waxay sheegayaan jaraaidkeennan oo sawrka yara madaxa kala jeedale ya dhanxir jariidadani horta waa jaraaidka dhanxir qora maaha jariidad macnaleed yani waxay u samaysantahy inay dhanxeerka qorto laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dharxiirka lagu qoraa faransiiska isaga isagay ceeb ku tahay isagoo qaanuun marka dhigtay wuxuu leeyay faransiisku qaanuun la yidhahdo qaanuun jiso jiso waa qaanuun filosofariska iyo taarikhyahanada lagu maxkamadeeyey rag badan oo ka mid ah qaanuunkaasi wuxuu sheegayaa haddaad maxraqat ilyahuud wax ka sheegto hitler dilkii uu sameeyey iyo dadkii uu laayay ee yuhuud ahaa haddaad tidhaahdo tiradu intaa way ka yaray matalan taarikhyaanada qaar baa waxay leeyihiin yuhuuddii intii jarmalku xukumayay ku noolay ba lix milyan may ahayn saa daraaddeed seebay u dhici kartaa inuu lix milyan gubay layskuma haya inuu yuhuud badan gubay laakiin waa dood taarikhyahanada qaar ka mid ay tilmaamayaan oo leeyihin meeshaba lix milyan ma deganayn in lix milyan see loo gubay ama lix milyan ha gaadhaan ama ha ka bataan dadkii la gubay inaad yuhuud wax ka sheegto tidhaahdo tiradiinu intaa ma ahayn faransiiska waa xarig taasiye waa qoraan waaweyn oo la yaqaano macruufaana lagu maxkamadeey matalan waxaa ka mid a ah filosofkoodii roje gaarudi la odhan jiray markii dambe islaamay roje garudi buug buu qoray la yidhaahdo madaf israa'iil buugga taariikhaha wax ka miduu ka doodayaa laakiin waa la maxkamadeeyey dabeetana looyarkoodii looyarkii u hadlayay wuxuu leeyahay maxkamadda wuxuu leeyahay qaanuunka france waxa ceeba buu leeyahay rabbigii cirkiiyo dhulka abuurtay haddaan dafiro ama wax ka sheego qaanuunku wuu ogolaanaya dadla gubay haddii wax laga sheegana qaanuunku wuu ku xidhaya war waa ceeb buu tilmaamaya waa nin looyar in maxraqada wax laga sheegaana waa ceeb anigu idinma lihi maxraqada yuhuud waxa laga sheego ma ihi dadka jecel bini aadam la dulmiyey in la maago walow yuhuud laga yaabo inaanu kala ra'yi nahay ama yuhuud aan u arkayo inay iyadu maanta wax dulminayso o wax gubayso haddana ka muslim ahaan ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya maxay walaa yajrimanakum shanaanu qowmi calaa anlaa tacdiluu cadha adduul u qabtaan iyo cadaaladayda dhaaqi baa ilaahay leeyahy hitler inuu daalim ahaa nimankan gubay muran kuma jiro kama murmayno laakiin waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan in la yidhaahdo xorriyatul qowlka france ka jira ma ogola in masaladaa laga hadlo amaa nebi maxamed kucayaayarkiisa intuu holland se soo taago madaxweynaha faransiisku inuu yidhaahdo xuquuqda yadaa meel lagaga xadgudbay xuquuqulqowlka xoriyatulqowlka meel lagaga xadgudbay waa kalaamaan waxba ka jirin faransiisku ha qaato waxba kama jiraan xoriyatulqowl ma aha ambiyada oo lagu cayaaro ama lagu jeesjeeso laa muxamed walaa ciise walaa muuse walaa nebi kale sharaftida bini aadamkana kuma jirto dadka mudan maamuuska in la ceebeeyo iyadoo wax lagu ceebinayo saxi aanay jirin qofka raba se inuu wax sheego waxaanu gallay qadiyad cilmiya inuu ka hadlo taarikhdii nebi maxamed waa qorantay si dood cad hadal oo sheeg ceebta aad aragto taa kama murmayno qof kale waxbaan naqdinayaa oo si cilmiya baan waxu naqdinayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kuwii ilaahyada kala caabuday qul haatuu burhaanakum baa ilaahay in cid kale la caabudo haatuu burhaanakum burhaantiina keena baa ilaahay ku yidhi daliilkaaga keenso ilaahay in cid lala caabudaa ilahay yidhi daliil keena idan nebi maxamed haddaad rabtaan gaalo inaad wax sheegtaan daliil kale maynu leenahay si loo jigo cilmiyaha looga hadlo amaa janaa caytama in lagu qoro ummad bilyan iyo barh maraysa ama laba bilyan ku dhodhow tiradooda muqadasaadkooda in lagu qoraa faransiiska isagay wax u dhimaysaa cidda mas'aladaasi isla waa xorriyatulqowla ilaalinaysaana waa beentood xorriyatulqowl maaha ee waxaanu aragnaa inay ceebayn tahay la ceebaynayo innaga maxaynoo waajiba marka idinka waxaa idinku waajiba inaad nabigiina difaacdaan oo see u difaacaysaan lababa kow inuu agtiinna ku weynaado oo hadduu idinkaba agtiinna ku baylaho gaal baan ka difaacayaa dee waa adagtay socoka maaha haddaanaydan idinku sunnadiisa raacayn oo qur-aanku la yimi raacaynin oo wuxuu sheegay rumaynayn inaad dhinac marayso uu kaala qiimo bato filosof hebel wuxuu yidhi ama waxoogaaga jaamacadda laydinku dhigo u idinkala qiimo bato kitaabkii xagga alle ka yimi maaha inaan leeyahay jaamacadka cilmi laguma sheego laakiin ma gaadha baan idin leeyahy wixii xagga rabbi ka yimi idan hadday innaga agteenna diinteenna ku qiima dadka kale u maxaa u ixtiraami weydeen diintayada dee logic maaha waa inay innaga agteenna macno ku yeelataa marka la arka inay innaga agteenna macno ku leedahay dadka kale xataa hadduu is idhaahdo wax sheeg alfa xisaab buu xisaabtamayaa waan waxaan ka sheegnaa mise kama sheegno waa lagu xisaabtamaya waayo waxaa la og yahay cidda hays cidda haysata <coughs> iyo mowqifkii taaganka ka labaad qodobka labaad aan rabno haddaad rabtaan inaad nebiga u hiilisaana wuxuu yahay inaynu soo bandhigno wanaaggiisii iyo diintiisii iyo aragtidiisii iyo taariikhdiisii iyo siiradiisii inaynu soo bandhigno bashariyadoo dhan u bandhigno sidaynu usoo bandhigaynaa dee haddaynu baranno gaalkii bartay waxay ku kaliftay inuu tilmaamo inuu rajul cadiim ahaa gaaladii baratay ee akhriday kuwan iska hadhadlaya maaha kuwii u akhriyay si cilmiya haddaynu inaguna akhrino oo baranno ku noqonno waxay keensanaysaa inuu agteennana ku weynaado dadka kalena inaynu gaadhsiin karno laakiin haddaynu maran nahay asaalan ogeyn ba nebigaagu wuxuu mudnaayo wuxuu ahaa nebi maxamed nin weyn buu ahaa dacdi kaa aqbali mayso saaka maaha dad meel madhan ka tiraahdo nin weyn buu ahaa asaanan caddayn karin inuu nin weyn ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu nin weyn ahaa kama taagna laakiin waa inaad adiladeedii wadataa caddayn karta sida awgeed baan anigu deriskan caawa dadka bar waxay jeclaayeen inaan ka warramo cadownimada gaaladu nebiga u hasiya kan laakiin waxaan ka doorbiday inaan ka warramo moxamed calayhi salaatu wasalaam diinkeenna halkuu ka taagan yahay iyo bini aadamtinimada dadka qiimaynaya siday u arkaan iyo innaga dhexdeeda saynan wax badan uga ogay aynu u baahanay inaynu inagu daraasa dib ugu noqonno oo isku dayno inaynu inagu dadka usoo bandhigno sal allahu cala muxamadi wcala ali wasaxbi wasalam walxamdu lilah rabbi lcaalamiin